alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam waxaynu ku jirnay baabu albiri wasila qaala sheekh raximah llah wa can cabdillaahi bni camr radi allahu canhuma can nabiyi salى allahu alayh wasalam qaal rida allahi fi rida lwaalideyn wa sakad اllahi fi sakd اlwaalideyn akhrajahu الtirmidiyu wasaxab bn xibaan walxaakim rida allah ilaahay raalli ahaantiisu fi rida lwaalideyn labada waalid raalli ahaantooda ayuu ku jiraa oo laga helayaa wa sakad cadhada ilaahayna fi sakad lwaalideyn cadhada labada waalid ayaa laga helayaa oo ay ka imaneysaa baabkayn barayna wuxuu albiru wasila marka albiru bilwaalideyn iyo bir lwaalideyn fadliga uu leeyahayba xadiiskan uu tilmaamayaayo hadii qofka labadiisa waalid ay raalli ka noqdaan ilaahayna raalli buu ka noqonayaa waayo ilaahay baa amray wa watacaala labada waalid in loo samafalo an ishkur lii waliwaalideyk wasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana wacbud allaha walaa tushku bihi shay wa bilwaalideyni ixsaana culaysna dee way la soo mareen iyo mashaqo marka labada waalid de waxaa lagu raali gelinaya laakiin sida adilada kale caddaynayso wax ilaahay aan lagu caasiyeynin weeye laakiin haddii wax ilaahay lagu caasiyeeyo ay amraan qofkii dee ku adeeci maayo wain jaahadaaka calىa an tushrika bi ma laysa laka bihi cilm falaa tudicuma de haku adeecin bale marka lakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa sida xaqa labada waalid uga yahay waa cidamu xaqi wa an yجtahida الshakصu fi an yanaala rida waalideyn inuu gaarho labadiisa waalid raalli ahaantooda sidaa ogeed baa bacdi culama wax la soo wariyey culimada qaarkood oo aan cilmi u safrin sida matalan waxaa macruuf ahayd culimadu inay cilmiga alrixlatu fi dalab اlcilmi sida aynu mustalax iyo ku aragno in loo safro oo loo markay qofku cilmigii deegaankiisa inta badan wax badan uu qaato uu meel kala tago markaa culimada qaarkood ba waxay idhahdeen in meel kaleba muu tegin halkiisii buu joogayo o hooyadii baa u diidoo tihi had ha tegin meel kale marka isagoo aacatan liwaaliday liwaalidatii ayaa haddana ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka dhigay caalimun rabbaaniyun buu ka dhigay nin caalima xadiiska waxaa laga qaadanaya ihbaat rida lilahi subxaana wa tacaala wa isbaat asakad lilah markaa labada sifaba waa sifaadka ficliga ah oo aan dee shabihin sifaatka makhluuqa وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي sل قال وxu uhi wladii alihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi naftaydu gacantiisa ku jirtay laa yuuminu cabdun adoon rumayn maayo alleh ee iimaanan kaamilan xataa yuxiba lijaarihi ilaa uu jaarkiisa la jeclaado aw liakhiihi amba walaalkiisa muslimka ma yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jeceliy mutafaqun caleyh qofku iimaankiisu dhamaystirmi maayo ilaa walaaladii muslimiinta ah uu la jeclaado maa yuxibu linafsihi min alkhayri de wixii khayre wanaaga jaarkuna waa xaq gaaru siilayo isagoo liakhiihi ay liakhiihi almuslim oo kii ay wada dhasheen uu soo gudagelayo jaarkiina xaq gaara buu leeyahy markaa wax kastoo khayroo naftiisa ula jecelaya mid adduunye ha noqoto ama mid aakhira ha noqotee qofkii waa inuu ku farxo qofka kale inuu helo la jeclaado la raadiyo laakiin haddii nicmada qof kale uu helo uu ka xanuunsanayo amba uu ka damqanayo waa xasado iimaankiisaasi ma dhamaystir marka iimaankana waxaa lagu fasiraya alimaan alkaamil lakin dee gaalnimo maha وعن بن مسعوud radي الlahu عanهu qaala wuxu uhi sأltu waan weydiiyey rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulka ale ayu dembin ayu dembi dembi-keeba acdamu u weyn qaala wuxu uhi rasuulku alayه الsلat sلام an tajcala lilah inaad ilaahay u yeesho nidan ay shariikan mid aad ku ladho wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray qultu waxaan ku uhi uma ayu dabeetana maxaa kusii xiga dembigaa weyn qaala rasuulku wuxu uhi an taqtula inaad disho waladaka ilmahaaga inaad disho khashyata an yaakula macak adigoo ka cabsanaya inuu wax kula cuno oo faqri ka cabanaya qultu waxaan ku ah? uhi ayu dabeete haddana maxaa kusii xiga arrinkaa qaala wuxu uhi an inaad ka sinaysato xaliilata jaarig ay zawjata jaarig jaarkaaga xaaskiisa inaad ka sinaysato mutafaq caleyh markaa dunuubtu inay kala waaweyn tahay baa halkan laga qaadanaya dembi la galana acdamu dam waa ashirku biاllaah waa ilaahay subxaana wa tacaala in loo shirki yeelo shirkiga iyo kufriga marka laga yimaado waxaa ku jira waxaa ku xiga qatlu almuslim qof muslima in la dilo hadana haddana muslimka laftigiisiibaa xurmadiisu sii kala weynaanaysaayo qof ilmihiisii dilay ayaa usii daran isagoo ka baqanaya faqri oo dhaqankii jaahiliyadda ku salaynaya walaa taqtulu awlaadakum khashyata imlaaq ay khashyata faqrin marka faqri awgeed buu dilaya waladaka an an taqtula waladaka khashyata an yaakula macak oo dee macnaa intaad hayso waxaad islaada kugu filnaan mayso ilahay ba subxaana watacaala in narzuquhum wa iyaakum ubadka iyo idinkaba anaga arsaaqayne hadilina arsaaqda idinkuma bixisaane wana filahay abuurtee marka haddii qaswo halkii u dambeysay iyo qalafsalaam bay tilmaamaysaayoo hadii uu waladkiisii saa u dilay cid kalena dayn maayo kaasi qultu uma ayu qaala an tuzani xaliilata jaarig markaa zinadu iyadoo markeed horba kabaairta iyo dunuubta waaweyn foosha xun ka oo ilahay hi taqrabu zina haddana way sii kala duduwanta qofka weyn ee da ah iyo qofka yar way kusii kala fool qofka jaarkiisii la doontay iyo qofka fogaaday haddana way sii kala duwanyihin waayo jaarku xuquuq gaara buu leeyahay qofka jaarkiina qofka kale waa inuu aamin ka noqdo dee markuu sawjadiisi iyo xaaskiisii u dabamaray waa dunuub aada u sii libilaaban haddana xaliilana bimacna zawja wa xalaa-il waa ka ilahay ku jamciya qur'anka dhexdiisa wa xalaa-ilu abnaa'ikum wa can cabd llahi bni camr bni caas radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيه waslm qaala wuxu uhi min alkabaa'iri dunuubta waa waxaan ka mid ah shatmu rajuli qofku inuu caayo waalidayhi labadiisa waalid qiila waxa la yihi wahal yasubu oo miyuu caayaya arajulu qofku waalidayhi labadiisa waalid oo arrintaasi rasul alla ma dhacaysaba qof baa labadiisa waalid caayaya qaala rasuulku wuxu nacam ha yasubu wuxuu caayaya aba rajuli qof aabihii buu caayaya oo fa yasubu kiina wuxuu caayaya abaahu kii wax caaya aabihii buu isna caayaya wayasubu ummahu hooyadii buu caayayayo fayasubu ummahu isna hooyadii buu caayay mutafaqun caleyh marka xadiiskani muxuu daliilu yahay ida kaana ashaksu sababa lian yusaba waalideyh fahuwa bimansilati an sabahumaa aw bimansilati sabihima qofku hadduu sababo labadiisa waalid in la caayo maadaama isagu sababta uu lahaa oo arrintaasi ay meesha imanaysay wuxuu ka dhigay labadiisii waalid inuu caaye qof kalu labadiisii waalid caaye amba aabihii bu caayey amba hooyadii bu caayey kiina wuu usoo jawaabo aabihii buu caayey iyo hooyadii buu caayey kii hore bilaabay waa nin hooyadii caayey aabihiina caayey waana min alkabaa'ir buu nebigu uri alayh sala slam dunuubta waaweyn ayay kamid tahay kabaa'irtuna towbad mooyaane wax kaloo lagu dhaafaa ma jirto markaa ma u bannaanayd inuu qofka kale waalidkiisa caayo maya iyada lafteeda waa min alkabair cayada cid kala caaya laakiin haddana waxaa sii daran inuu waalidkii caayo iyo inuu cid kala caayo way sii kala haddana daran yihin waalidkaa sii daran kaa kale ma u banaaneyd markuu kan aabihii caayo amba hooyadii caayay inuu aabihii caayo iyo hooyadiinu caayo ya hadduu isaga caayi lahaa ka warraba oo isaguna isaga caayi lahaa ma u banaanaan lahayd ka dambe inuu caayo ya haye mn fartagma weydiinaya iska raalli hada mahadsantiin haye fadal a hadduu qofku idhaa maanta doqon baa tahy oo aad ku tiraado doqon baa tahy amba adaa doqon ma ku banaanta ada doqon baa tii ku yii markaasu adna u jawaabtay doqon baa ti waad ku ti haye ku waafaqsantay yaa yihi ma banaana marka waa mutafaqun caleyh soo maha la khilaaf ya ay ma diidanta adu haye ya cayoo dham ma banaana way way u banaanta qofkii haddii isagii lacaayo inuu kiina caayo laakiin haduu waalidkii caayo ka hor ay ictidaa sameeyey xadkiisii dhaafay soo maha uma banaano inuu waalidkii caayo waayo kane cid kanunbu kusii xadgudbay markaa laakiin hadduu kuha doqon baa tahy amba waad waalan waad ku tira waalan ma inaad iska dayso faman cafaa wa aslaxa faajru cala allah mise arrintaas inay kuu banaan tahay <laughs> arrintaas ay kuu banaantahy wajazaawu sayiatin sayiatu milaha laakiin intii ha dhaafi hadduu ku idhao doqon baa tahay oo aad ku tiraahdo doqon baa tahay oo tuug baa tahay <laughs> tuuggaasi waa dheeraad tuuggaasi <laughs> waa dheeraad weeyi laakiin na iskama daysaa wanaagsan gaar ahaan markay qofka shaksiyaddiisa waxaas ku saabsan tahay laakiin hadduu waalidkii u xadgudbo ma banaano taasi waalidkaas waayo waa cid kale marka horeba وعن cبد لله بن cمر بن cاص رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى اه علي قال وxu من الكبائر duنuubta waxay ka mid shatm الرaجل qofku inuu caayo waalideyhi labadiisa waalid qil wa l hal yasub miya caaya rajul qofku waalideyhi labadiisa waalid qaala nacam yasub wuxuu caaya aba rajul qof aabihi fayasub aabahu aabihi u caaya wayasub umahu fayasub umahu ayuu isna caaya hooyada iyo aabuhu wax mooyaan dadka ku imtixaan malaa shaydaanka dee ka qeyb qaadanaya maadaama dadkii ixsaanka iyo sabafalka loo sameynaya yihiine waxa u badan ee la caayo weyan soo maha aabaha waxaa ku sugay innaga laakiin hooyadii baaba kasii daran waaba lagu barbaar dhalinyartu way ku barbaarayaan an abi ayub an abi ayub radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu alay slm qala wuxu uhi laa yaxilu xalaal maaha limuslim qof muslima an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii fowqa halaati layaali saddex habeen wax ka badan yaltaqiyaani way kulmayaan fa yucridu haada kaasaa jeedsanaya wayucridu haada kaa kale u jeedsanaya wakhayruhuma kooda wanaagsanina aladi kii weya yabda bisalaami salaamta bilaabayay weya mutafaq caleyh waxau rasuulku ka warramaya alayhi الsalaatu wasalaam qofka muslimka iyo qofka kale muslimka xaq buu kuleeyahy xuquuqda waxa kamid ah inay wada hadlaan inay weji furan ku wada kulmaan iyo wax lamida ah marka waase dhacdaayo bani aadam weyaanoo carab iyo labadiisa daanbo way isqaniinaan ama wayse sheegaa soo maha adigoo hili wanaagsan lagu dhiibo ood qawda ku hayso weli ma isqaninti dee ha way dhacdaa soo mi ad ugu tala gashay inaad isqaninto ooaba laga yaaba in dhiijiso markaa dee saa maraba waxaan uga socdaa dee laba qof oo wanaagsan oo laba arday wax wada baranaya iskuba dhici kara marka qaarka marka saddex cisho waa loo ogolaya inay soo yar carab burburaan oo hadduu dano markaa adhiga maanta ninki hebel baa jooge xaggaa u sekadaa ka yarlaabo laakiin saddex cisho saddex cisho hadday la dhaafto way dambaabayaan weyaan haddaba keebaa wanaagsan labada qof ka salaanta hor bilaaba assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu hadal kalo wanaagsan usii raaciyana walkeeda hadduu ka celin waayo kaasi isagu waa waajibkii saarnaa wuu iska riday kana dembigiisagaa la hoyday marka waxaa halkaa laga qaadanayaa xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihiin siday u weyn tahay iyo cid eh, inaan markaa qadiico la samaynin goyn waxa la ihahdo mar haddaanay waxani dee wax joogta oo ilaahay dartii qofku uga tegaan ahayn markuu rasulku le alay sla slam hada wa yucridu hada waxa uu ka warramaya waaqicooda se dadku waxaa iska macruuf ah oo adna wejiga ma siin karayo halkaas iskaga soo horbaxayaano kaasina xaggaasuu beedhaya kaasina xaggaasuu beedhaya markay xaaladda ku sifaysan yihiin ninka raganimada qaati waa kee wa khayruhuma aladi yabda bsalaam ana rasuul اlahi sal ه sl qal wuxu la yaxilu xalaal maha limuslim an yahjura inu ka hijroodo akhahu walakin fowqa ثalaثi layaali saddex habeen wax ka badan iltiqaana way kulmaya fayucud hada kana jeesanay wayucud hada wakhayruhuma aladi yabda bsalaam وعن jaaبir radي الlahu canhu qala qala rasuul الlahi salى الlahu alay slm rasulku wuxuhi kulu macruufi wanaag o dhami sadaqaة sadaqo weeyaan akrajahu الbukhaariyu xadiiskani waa kooban yahay lakin macnihiisu meel badan buu gelayahay oo meelo badan buu kuu geli doonaa kulu macruufi sadqa macruuf waa caam marka wax yar haddaad bixiso haddaad wax weyn bixiso haddaad hadal wanaagsan ku hadasho haddaad qofkii wuxu tarto haddaad dhibaato ka ilaaliso ya haddaad islaax ka shaqayso wa kulu macruufin sadaqa haddaad qof cilmigii ku yar adag yahay usoo raacdo arday aan masaladii fahmin mid aad yar taageeri karayso wa kulu macruufin mid aad khayrka ugu yeedhisood kaale dhegeysa leedahay kulu macruufin sadaqa وعن أبي dri رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi slى الlaه عليه sل وu laa تxqirana ha yaraysano ha yaraysan min الmacruufi wanaaga شhay-an waxba ha ka yaraysan haba yaraadee walow an talqىa aada laba kulantid akhaaka walaalkaa biwجهin wجهi dalqin furfurane wa canhu waayo xadiiska hore abi dr jundub بن junaada alkifaari xadiiska kasii horeeyeyna ee saddexaad waxaa warinayay abi ayub alansaari isna waa khaalid binu zayd alansaariy jaabirna waa ansaari abi der lakin waa kifaar kifaarna waa min bani kinaana wa qaaladii rasulku l alay slat slam in allaha اstafaa min walad ismaaciila kinaana markaa rasuulku wuxuu leeyay laa taxqirana waa nahyi nuunu tawkiid baa galay arrinkuu sii adagya markaa wey macruufka ha yaraysanin waxaa shaydaanku ka odhanaya war waxaasima wax weyn ba laakiin rasuulku muxuu uhi alay slat slaam inaad walaalkaa u dhoolla caddayso oo weji furfuran aad kula kulantaa waa macruuf aada samaysay wax ka sii weyna hadalkiisa baddaha qalin haddaad siiso ayaa macruuf koob shaahood u shubto ayaa maxay ah ayaa macruufa markaa macruufkaa yaraysa qaala rasuulu lahi sala la ala sl rasulku uxu laa taxqiran ha yeeraysano ha yeeraysano min almacruufi shay-an walow an talqaada kala kulanta akhaaka walaalkaa biwajhin aliqin biwajhin aliiqina way jirtaa aw biwajhin daliqin bikasri laam iminka daliqi buqre wa canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulku uxu idaa dabakta haddaad kariso abudarow maraqatan maraq haddaad kariso fa agtir farabadi maa ahaa biyihiisa wa tacaahad kaga warhay jiiraananka jaarkaaga akrajahumaa muslimun wa tacaahad jiiraanak marka xadiiskana wuxuu tilmaamayaa un jaarka si gaara in macruufa lowla marka inta badan dadka shaarka ahi dee iyagaa duruuftooday sog laba guriyoo isku xiga xigabaa midna uu barwaaqaysan yahay oo laga dhergay midna haddidana waa la gaashiisay waxba lama cunin maraquna inta badan waa hilibkiina de ku jiraaye hilibku kaba sii fog laakiin hilibki de maraq bu ka samaysma haddaad xitaa hilibkii gaadhsiin kari weyda waxa weya xataa maraqa gaadhsii biyaha ku badiyo si ay dadka u wada gaadho inta jaarkaa gaadhs gaadhsiin karayso wax ka weyna hadalkeeda badaa marka marka xuquuq اljaar iyo alixsaan ilى اljaar ayaa xadiiska laga qaadanaya sida qur ilaahay ku sheegay min maxaasir اlislaamna waxaa ka mid jaarka in la ilaaliyo wa tacaahadna tacaahaduu bilqur'an waa kii xadiisku warkaa ilaali weeyaan aada uga warhay ka warhay idaa dabakta markaad isa maraqatan waa dhadig marka carabi ahaanta kelimada loo akhriyaye fa farabadi ma aha biyaheeda wa tacaahad ku ilaali jiraanaka jaarkaaga ku ilaali oo kaga warhayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man nafasa qofka ka qaada ka fayda can muumin qof muumina kurbatan dhibaato min kurabi dunya dhibaatooyinka adduunyada ka mid a ah, nafasa allaahu canhu ilaahay baa isna ka fayda kurbatan dhibaato min kurabi yowmi اlqiyaamati dhibaatooyinka maalinta qiyaamaha waman yasara qofka u fudaydiya calaa mucsirin mid dhibaataysan yasara allahu calayhi ilaahay baa isna u qofka qof deymaysan deynkii u fudaydiya ee waktigii u dheereeya ama kaba saamaxa ama wax ka daaya yasar allahu caleyhi ilaahay baa ufudeediya arrimihiisa fi dunya addunyada alaakhirati aakhiraba waman satara qofka asro muslima qof muslima satarahu llahu ilaahay baa asro fi dunya addunyadin alaakhirati aakhiraba wallahu ilaahayna fii cawni alcabdi addoonka gargaarihiisa weeyaan maa kaana alcabdu intuu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkii miduu gargaaraya waxyaalaha qofka ilaahay aadka ugu naxariisanayo ee aakhirana wax weyn u taraya waxaa ka mid ah alixsaan ilى اlgayr cid kale in wanaag loo sameeyo ixsaankaasi waxaa soo gudagelaya xayawaanadii gaalkii baa soo gudagelaya qofkii muslimkaana hadalkiisa badaa marka waxaana la soo wariyaa amba dee culimadu ay sheegaan cibaadada ay la socoto nafcu الnaas qofkii inuu dadkii waxu tarayo o wax gaadhsiinayo inay ka ajar badan tahay qofka cibaadada isaga ku eeg cibaadada h isaga ku eg sheekh la odhan jiray miscar binu kidama oo selafkii hore ka mid ahaa ayaa sida dahabiyo ay siiradiisa kusoo warinayaan waa lagu riyooday marka uu dhintay markaasaa la weydiiyo wixii ugu weynaa ilaahay uu kugu naxariisay muxuu noqday markaasuu yihi nafcu الnaas nafcu annaas markaa qofka muslimka ahi soomaalidu hore u yidhaahdeen rag wax yartara mooye wax matare eh, ma laha kolba meelun baad wax ka qaban karaysa haddaad halkaa ka caajiso od awoodi weydo matalan mid daqaale haddaad weydo mid kale a ah xoogaagi baad ku caawin kareysa tan kale ad samayn karaysa marka man nafasa can muminin kurbatan min kurab اdunya kurba waa dhibaato markaa haysata dayn bay noqonaysaa cadow bay noqonaysaa dhibaataynaya waa caam dhibaatooyinka addunyada noqonaysa min kurab الdunya nafasa اllahu canhu kurbata min kurabi yowm الqiyaama nafasa ay kashafa allah wey tanfiis ilaahay ba isna maalinta qiyaamahee dadku ay dhibaateysan yihiin kurbooyinka kamida ka qaadaya oo hal jazaau lixsaan ila lixsaan waman yasra calaa mucsir mucsir ku dhaa muusir buu kasoo horjeedaayo mucsirku inta badan waa qofkii deynka lagu lahaa wain kaana duu cusrati fanadirat ilaa maysra deynkuna sidiisuu dhibaato badanyay markaa qofka qofka u fudaydiya isagii kii daynka ku lahaa ha noqdo oo ha yidhaahdo waan kaa daayey amba waktigaan kuu durkiyey isagoon dee ribadii samaynin amba inuu qeyb ka daayo amba sababo kaleo dee uu markaa u fudaydinayo amba ha noqdo mid kale oo ka baxsan oo yidhahdo waar daynkii lagu lahaa aniga laygu lahaade anaa isku qoriyey ord u sheeg amba waa tani hoo iskaga bixi iyo wixii lamid ah waman yasr calaa muxsin yasr allahu caleyhi fi dunya walaakhirati halkaana waxyaalaha qofka ilaahay arrimaha ku sakiraya ka tahay wman satra muslima satrahu اllahu fi dunya wاlaakhira qofka muslim astura ceebihiisa astura ceebtaasi waxaa kow kaa macsiyada iyo dembiga uu qofki gelayo hadduu qof muslim dembi galo maxaa laazima in la asturo gaar ahaan qof wanaag lagu yaqaani marka hore qof aan marka hore xumaantan iyo sharkan lagu aqoonin ee wanaag lagu yaqaanay waxaa laazima in la asturo waayo saasi maxay u dhowdahay inuu towbad keeno soo maaha uu dembigii iska ilaaliyo inta dambena markaa is ihahdo wax dambe markaa haddaad ceeboodo mar lagu arkay dee isilaali nasiixadaada inuu aqbalana saasaa u dhow tacamadnii binusxika binfiraadi wajanibnii النaصيxaةa fi اljamاعة faina nusxa bayna الnaasi nawcu min الtawbiqi laa arda اstimaacahu ayaa imaam shaafici loo nisbeeyay inuu yihi tacamadnii binusxika binfiraadi taladaada keli ahaantaada keli ahaantayda iila kaalay oo ii sheeg markaad ila talinaysa ad ii sheegeyso anigoo shaksi oo gaar ah ii sheeg wajanibnii النaصيxaةa fi اljamاعة markaad ii naseexeynayso dee dadkiiyo wada jooga iga ilaali ha igu laydhin <laughs> war af soomaaliga suuqee la socda lakin waan yar sheegaa markan xabaddaa yar sheege <laughs> xabad xabadda suuqa markaan isticmaalo <laughs> waay wjanibni nasixata fi ljamaca faina nusxa bayna annaasi nowcu min atawbiiki waa nooc canaanaho laa laa arda aanan ka raalinahayn istibaacahu marka rasuulku alay slat sla ki yihi man araada an yansaxa lidii suldaani falaa yubdih calaniyata soo maha qofka madaxdaa baa la yihi xataa gaar ula hadalo si gaara ugu sheeg waayo dee taasaa laga yaaba in qofki ku aqbalo waayahay laakiin mararka qaarkood si caama waa loo sheegi karaa oo rasuulku alay slatu salaam dee ma baalu aqwaami buu odhan jiri qof baa wax sameeyey dabeetna si caama ah hadda doon rasuulku u hadlayay iyadoon qofkii la cayibin ee waa tii ah, mahmaahdi aynu sheegayna ahayd dee anigu ku sheegi maaye adigu he <laughs> wman satara muslima satarahu llahu fi dunya walaakira wallahu ilaahayna fii cawni lcabdi marka asturaadaas waa laazim ilahayna qofkii waa asturaya isna addunya lakiin hadduu qofkii marka la asturo shar weyne kasii dhalanayo dee ciddii ay khusaysay in loo sheega waa laazimay markaa noqonaysa qaar ahaan qof cid kale sii fasaadinayo oo fasaadkiisa uu sii gudbayo hadii aan laga qabanin umadda waxaana laga soo wariyey cabdillahi ibn mascuud baan filaya inuu ahaa ama saxaabi kale nin gef galay oo ay dhaliilayaan buu arkayo wuxuu ku yihi waa dhegeysta hadduu ceel ku dhici lahaa maxaad samayn lahaydeen hadduu ceel ku dhici lahaa maxaad samayn lahaydeen dee waanu ka soo saari lahayn haddaba dembiga hagu kaalmeyna bui ilan ceelka kubaydaan sii aasteene ceel inuu ku dhacayo kale ka dhigan yahay he ha ku sii aasina dee markaa u nasteexeey qadiyadaasina aada iyo aad bay muhiim u tahay oo laazim dad fara badanna waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku raaco rag badan oo yaraa dee sibirxde laba bashar oo bani aadamka gefka ka dhacayaaye macsuum ma nihine waxaynu ka warramayna inta badan dunuubtii de akhdaadii ashkhaasta ahayd baa laga warramaya lakin qof caqiide kale iyo wax kale l dee la yimid amba dadkii de u sheegaya oo wixiisii caddaysay dee taas waa gaar adiga arkay qur-aanka ilaahay subxana wa tacala sida yuhuudda iyo warkooda ugu caddaynaya soo ma ee wixii shaksiga iyo labada iyo dadka ka dhacaya dhexdooda iyo dadka muslimiinta ceebooda in la raacraaca maha waa in la astiro waxaan imika markaa dadkan jaraa'idada wax ku qoraya tifiyada waxaa sameynaya dee waa akhlaaq xumay uga jeedaan iyo qofku argosown wallahu ilahayna fi cawni abdi addoonka gargaarihiisa weya ma kaana alcabdu intu addoonka fi cawni akhiih tanna waa qacida aad iyo aad weyn intuu qofku ado ilaahay u gargaaraya addoonkiisa addoonka ilaahay subxana wa tacaala ee uu wanaajinayo ilaahayna subxana wa tacala isagu u gargaarayaa sidaa cagsigeeduna waa sida cagsigeeda waa sidee sheegada adiga hay magacaagii sheeg horto a ah, kuma ya sacad ya haye sida cagsigeedan waa sida cagsigeedan ku maxaan uga jeedaa ya inuu fadeexadiyo ay meel dambaad soo lugeynaysa intaa waad ka yar baxday xaggii fadeexaddaad soo maraysa wali <laughs> soo saa maha haye sida cagsigeeduna waa sida cagsigeeda maxaan uga jeedaa haye war saaciib miydaan u bixin weli rag baa bur u baahanaya shahyo haye a intuu walaalkii u gargaarayo ilaahay ba u gargaaraya soo maaha sidaa cagsigeeduna waa maxay dee intuu walaalkii ka shaqaynayo inuu lugta soo qabto isna ilahay un baa lugta qabanaya arrimihiisu kasii kala kacayaan soo maha markaa waa booraan hadima qodin ku dhici doonteena mooye وعن بن مسعوudi رadي الله عanه qala qala rasuul الlahi slى الlaه عlay sl rsulku uhi man dala calىa khayr qofka khayr tusiya cid kale khayr tusiya falahu wuxuu leeyay mithlu أjri faacilihi kii sameeyey ajarkiisoo kale wax lamida buu le yuu leeyahy akrajahu mslim xadiiskana in badan baynu aragnay addaalu calى الkhayri ka faacilihi bay shabahdaa man dala calىa khayri falahu mithlu أjri faacilihi dee markaa si aad ajarka u hesho inaad dadka khayr tusiso isku day imisa sabab qof daalibulcilmi ah amba caalimba noqday ay cid kale sabab u noqoto waa barkaalay maanta halkan wax ka soo dhiganay amba kaale halkan tagne dabeedna hadduu doono kaga wanaagsanaadayba kii soo kaxeeyeyba kaga wanaagsanaaday oo ooban garanaya laba ninoo mid imika macadka imnubas u macallinka yihi ninkii kalena ilaahay soo hanuuniye isagoo markaa koley aan xaggii dalabulcilmiga iyo ku wanaagsaneen ba igu dambeysay wuxuu igu yihi ninkaasaa sabab igu ahaa inaan macadka imaado markaa way isweydaarteen labadaa nin labadaa nin way way isweydaarteen khulaasatuqa waxay hayaraysanin وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله علي sلم qال وxu uhi man اsتacaadaكم بالlahi qofka ilaahay idinku magan gala faaciiduuhu magan geliya وman sألكم بالlahi qofka ilahay wax idinku weydiistana faأcطuuhu siiya وman atىa ilaykum macruufa qofka wanaag idinla yimaadana fakaafiuuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin ay ma tukaafiuunahu waxaad ugu abaalgudaan haddaydaan helin fadcuu lahu u duceeye akhrajahu اlbayhaqiyu xadiiskana waa xasan ama waa saxiixa wuxuu tilmaamaya qofka meel weyn cuskaday cid aada weyneyneyso qofka ilaahay cuskaday war ilaahay dartii igu magan geli laba cadow baabay isdilayey gaal baad qabato wuxu uhi war ilaahay dartii igu magan geli haydirin ya soo xagga ilaahay uma cararin ha magan geli qofkaasi ama qof adiga dulmi iyo dhibaato kuu geystay oo aad doonaysay inaad ka goyso ka goosato ayaa ereygaa ku yidhi dee meel weyn bu cuskaday cid weyn bu cuskaday oo ilaahay wa watacala marka min tacdiim illaahi weyneynta id ilaahay weyneynaysa waxaa ka mid ah ciddii ilaahay kaa magan gashayna inaad magan geliso waman sa'alakum bilahi faacaطuuhu qofka ilaahay dartii wax idinku weydiisana siiya qof baa kuhi war ilaahay dartii waxaa igu sii waxaana waad awoodi karaysaa shuruud baa loo dhigay inaad awoodi karayso iyo inuu shaygaas mubaax yahay de hadduu xaaraam yahay ka waran ka aqbali maysa siu sheekh ibn baas ley raximahullah waman sa'alakum bilahi faacطuuhu siiya kana shayguu adiga kugu weynaa haddaad doonto aanad marka hore bixiseen ayuu ku hi war ilaahay dartii gu sii ilaahay darti ku sii weynaynteed ilahay weynaysa weyn waman yucadib shacaa'ir allah inaha min taqوى اqلوb wman ata ilaykum macrufa fakaafiuhu qofka wanaag idin sameey macruufkaasi dee wuxuu noqon karaa bilqowli wa bilficl qowla wa ficla mid lamida siiya oo qowl kale iyo ficil kale idinku lagu jawaaba way dhici kartaa inaad weydaba waxaad macruufka qofkii wax ku siiyey qof amaal ku siiyey inaad adna siisaa baad awoodi kari weyde halkii abaalmarinta wax gelaysay abaalgudka fain lam tajiduu fadcuu lahu u duceeya waxaa axaadiis qaar ku jirta ilaa aad aragtaan inaad is leedihin waad u abaal abaalgudin ducada farabadiya waxay selafkii odhan jireen qaarkood ama culimada ay odhan jireen waxa qalad ah hadal macnuu saa u dheg maayo laftigiiyu saaba ahaanine inaad naga faa'iideysataan ayadaan noo ducaynin inaad naga faaidaysataan ayadaan noo ducaynin waxaa laga yaabaa kitaab dhan inaynu akrino oo aynu sharax dee culimadii kasoo rarno ama aynu kasoo akrino soo maaha aynu dadka usoo gudbino ma hawada inaynu ka keenno so cid ilaahay sabab inoogamu dhigin ya in loo duceeyo waa laazim culimadana in loo duceeyo iyo macalimiinta iyo waa laazim taa laftigeedna baab الzuhdi wاlwarac baab الzuhdi wاlwarac wuxuu baabu yahay zuhdiga iyo waraca waxa la ihahdo الzuhd wاlwarac markaynu maranay xadiis aarbacuun alarbacuuna xadiiثa ayaynu sheegnay zuhdi iyo warac tacriif uu leyahy shekh islam tamiya saasaan filaya ama mar dhexe marka zuhdigu waa qof adduunyadii aan iska daba ridin marka lasoo ururiyo waracna waa qofka xalaal waracna waa xalaal meerashada oo qofkiio wax xalaal iyo xaaraanan ku ah caddayn xagga xaaraanta rajaxo iskaga taga amba wuxuu isleeyahy xaaraan bay kula geli xalaalba ha noqday iska daaya wuxuu kusoo ururiyey shekhulislaam wuxuu yihi ibnu qayim siduu ka soo raray sheekhiisii la odhan jiray shekh islam ibn taymiya raximah اllah wuxuu yihi sheikh اislaam الzuhdu tarku ma laa yanfacu fi اlaakhira tarku ma laa yanfacu fi اlaakhirati zuhdi waxaa la dhaha bu uhi tarku maa laa yanfacu fi laakhirati inaad ka tagto wixii aan aakhiro ku anfacaynin tarku maa laa yanfacu fi laakhira alwaracna tarku maa takhaafu dararahu fi laakhira tarku maa تخاف dararahu في اlaakhirati ka hore waxa weya tarku maa laa yanfacu fi laakhirati aakhira waxaan waxtar ku lahay inaad ka tagto oo tusaale ahaan wixii la cunayey wixii la cabayey gaadiidkii wax lamida weyaan ka soo qaad inaad baabuur badan yeelato haddaad lacag haysato tusaale ahaan iyo inaad boqol khamiis yeelato iyo boqol kaba iyo boqol saacadood iyo haye boqol guri maxaaraanba ba ya waa xalaal soo xalaal maaha waay qof hal guri buu leeyahay amba ma lahaba hadduu dalo buul yar buu galaaba dee buulka laftiisa soo guriye oo buulcaws in lagu guursadaa way banaan tahay nin xaash la imika uu joogaaya alla caafiyo yar xarusanaya wuxuu yihi warku guurka dhiiri geliyey ma gabay dheer buu tiri wuxu buulcaws in lagu guursadaa way banaan tahay daadira guri qurux badan u ban u maxaan ku idhi tusaale ahaan markaa hadduu qofku guri keliya yeesho amba wax baabuur keliya amba wax khabiis dhowr khabiis wax la mid ah iyo hadduu farabadsado aakhiro marka la yskugu tago miyaa la odhanaya war ninkaasi kamiisyo badan bu adduunyadii lahaa baabuur badanna u lahaa guryo badanna uu lahaaye isaga jannada hala dalaco de imikana meel sare hala geeyo kaasina berigaaba miskiin bu halkaas halkaasu iskala qabsadee dee halkiisa ah ku haya isaguna miyaa la odhanaya saas maya haddaba xaaraan aha guryaha iyo dharka iyo baabuurta iyo waxaa lamidka ahay haddaba garad laakiin aakhira miyuu wax kuu taraya intii aada u baahnayd oo keliya intaad ka qaadato inaad inta kale iska dayso ayaa waxaa la idhaha zuhdi haddaba waa saas zuhdigu macnaha zuhdigu waa tarku maa laa yanfacu fi laakhirati aakhira wixii aan wax tarku lahayn markaa maaha xaaraanta ka tegidiisa la socodda zuhdigu waa gar ya waracunaa waa tii nebigu alayh salatu slam xabaddii timirta ayadoo soo maray ee waddada taallay ee muxuu yihi haddaanan ka baqanaynin inay sadaqana toban cublah way u banaanayd rasuulku inuu cuno waayo de mar haddaanu sadaqaba ku hubin inu iska qaato way u banaanayd soo maaha laakiin mar haddayba dhinac kalena udhici karto uu iskaga tago shubahaadka shay baan isleeda waniba shaygaasi maxaaraanba maxaaraan wallahi garan maayo waniba billah shaygaasi caynkaaba noqda iska daa marka oracba ladha maxaa la dhahdaa tusaale ahaan iminka masaajidka inaad ka dabaysato mobilka ka waran ya xaaraan ba waxay ku xidhan tahay ciddii laydhkan waqfiday bay ku xidhan tahay ya ee masaajka u waqfiyey dee hadday ku hadday markaa u arkaan inay waqfi tahay inuu dadkiina ay iskaga dabaystaan taasi dhib mada laakiin marka aanay ku caddayn way u badan tahay inaanay dhex dhibo warkaynin iyagu ka muuqata ya laakiin iskaba dayso maxay noqonaysaa waraac bay noqon karta inaad tirahdo war waan iska daynaya anigu masaajka ilaahay ya وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهma qال وu uhi سمعtu waan mqلay رasuul الlahi صلى الله عليه sل رsulka alla yqul le وأhwى wuu ku foororiyey wuu ku fiiqay النعmaan نعmaan بن بشhير بsبicayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhegoode waxaan maqlay bui rasuulka ilaahay o manaa labadeydaa dhegood baan ku maqlay wey saasuu dhegta yihi marka labadeydaa dhegood baan ku maqlay ama saasuu yihi labadeydaa dhegood baan ku maqlay in alxalaala bayinun xalaashu way caddahay wa in alxaraama bayinun xaaraamtuna way caddahay oo adila mid kasta kusoo arorto waa waadix wa beynahumaa waxaa dhexdooda ahaaday mushtabihaatun mushtabihaatun ay umuurun mushtabihaatun qaar isku eego xalaal iyo xaaraantoona aan ku caddayn laa yaclamuhuna garan maayaan kaiirun fara badan min naas dadka ka mid ihi faman itaqaa oo xalaal bay hadday doonaan moodayaan istabraca wuxuu ilaaliyey lidiinihi diintiisi buu ilaaliye cirdihi iyo dhegtiisii iyo sharaftiisii waman waqaca ninka ku dhacay fi shubahaati shubahaadka ninka ku dhacana waqaca fi lxaraami xaaraan ku dhacay ka raaci tusaalihiisuna waxa weeyaan mathaluhu ka raaci waa sidii adhi jirkii yarcaa ku raacayay xawla alxima seeraha riis ama qofkii geeliyo arinku doonaha la joogee yarcaa ku ilaalinayay xawla alxima seerihii layidhi ha u dhowaanin ku eegayay adhiga hareerihiisa yuushiku wuxuu u yahay an yaqaca inuu ku dhaco fiihi ay fi lxima seeraha inuu daaqo ku dhaco alaa hooye weyna likulli melikin boqor kastoo adduunyadan jooga ximan seeruu samaystaayo meel uu yidhahdo halkaa inaan la taabanin oo xooluhu yay u dhowaan alaa hooye waina xima allahi ilaahay seerihiisuna maxaarimu waxu xaaraam yeelay alaa hooye waina filjasadi jidhka waxaa ahaatay mudqatan waslad ba ahaatay idaa salaxda hadday hagaagto salaxaljasadu jidhku uu hagaagaya kulluhu dhammaantii waidaa fasadad hadday fasaado fasadal jasadu jidhkii uu fasaadaya kulluhu dhammaantii alaa hooye wahiya lqalbu qalbiga weeyaan mutafaqun caleyh xadiiskani waynu soo maraayo waa axaadiis culimadu ihahdaan waa midaaru lislaam baa ku wareega islaamka udubadiisaa ku wareega xadiiskii inama alacmaalu binniyaat iyo xadiiskii kale ma garanaysaa tilmaamayey man axdaa fi amrina hada ma laysa minhu y xadiiskan ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayinun waayo rasuulku ala sla slam qaacido guud buu bixiyey shayna xalaal buu ka cadiyay matalan biyaha in la guurku inuu xalaal yahay zinadu inay xaaraam tahay tuugadu inay xaaraam tahay waa wax waadixa oo cad laakiin shay baa jira aan mid uun raacsan amba xalaasha raacsan amba xaaraamta raacsan laakiin inta badan waxyaalaha loo baahanyay marar kasta maaha waa shay iska qarsoomi kara oo dhinacunbu raacsanyah dad baa kala yaqaana oo shaygaasi inuu xaaraam yahay way u caddahay iyaga agtooda xaaraamu dee ka noqdo way iskaga dadna way u caddahay oo xalaal bu agtooda ka noqdo waa daliil cad ba haystaan qof aan isagu intooda dadku isagu badan yihin weyaane ma garanayaan ma xalaalba ma xaaraanba haddaba xagee buu raacinaya labadaas ilaan xalaasha waa la sameynayay xaaraamtana iska ilaalinaya soo maha waxa uu rasuulku tilmaamayaa inuu qofkaasi iska ilaaliyo shubahaadkaas waxa aan xalaasha iyo ku caddayn waayo shay kastoo xalaalada inaynu sameyno laynagama doonayo shay kastoo xalaal inaynu sameyno ma laynaga doonaya lakin shay kastoo xaraal inay ka tagto waa lagaa doonaya isaga qofka haddaba shubahaadkaa iska ilaaliya waa qof diintiisi ilaashaday waayo intuu xaaraam ku dhici lahaa xalaaluu ka tegey ha noqoto xalaaluu ka tegey ha noqoto diintiisuu ilaashaday cirdigiisina u ilaashaday oo de la ceebeyn maayo oo hadhow xaaraan kale iyo wax kale usoo jiidi qofka laakiin ku dhacay shubahaadkaasi xaaraan buu ku dhacay xaaraan sawti aan ahayn badaylen xaaraan kubay cadayne waxay culimada qaarkood ku fasireen sayaqacu fi lxaraam xaaraan buu ku dhici doonaa mar hadduu waana sida lafdiga dambe caddaynayo mar hadduu ku ag wareegay xaaraamtii waayo tusaalaha waxa weeyaan in meel seera ah la sameeyo oo way u banaantay dowladdo kale waynu soo maray markay xoolaha sekada iyo waxaa u samaynayaan laa xima ila lilaahi wa rasuuli bay xadiis kusoo marray soo maxaa sunadii seera ilaahay iyo rasuulkiisun baa iska leh cid kale ma yeelan karto marka haddii iminka matalan dowladdu tiraahdo inta yaan loo dhawaani waa seere eh. oo dayr lagu wareejiyo amba taar lagu wareejiyo amba wax lamid ah amba ood lagu wareejiyo ninka doonaya xoolihiisu inaanay ku daadan halkaas oo aan kiiska lagu qaadin dee waa inuu in badan ka fogaado laakiin hadduu ooda ku dulmeeraysto aakhirka maxaa dhacaysa haddaa weli muu gaadhin ya saarihii kuma jiro xalaashii buu taagay weyaan laakiin xaaraamtii markaa shubahaadkii ayay ka dhigantahay tahay shubahaadkii ka dhigan waayo wuxuu u dhow yahay inuu ku dhaco marka marun bay xooluu daadanayaan laakiin ninka doonaya inuu iska ilaaliyo dayrka inaanu ku dhicin waa inuu kadurku ka fogaado markaa ninka ka fogaado ninka shubahaadki iska ilaaliyey saas kale ka dhigay ilaahay baa subxana watacala haddaba boqor ah markuu ilaahay boqor yahay waxa weeyaan seeraha uu ooday ee uu xeeray waxa weeye waa xaaraamta xaaraamta waxyaalo ku ag dhowdhow baa jiro xaaraannimo ku caddayn soo maaha qofka xaaraantii ku ag meeraysta aakhirka xaaraamta buu ku dhacaya weyan matala zinadii o kale waxyaalihii ku xeersanaa waa tan aad ka laga fogeynaya ka durugsa masalo kaloo muhimu rasulku shegay alay slat slam oo ah jirka inay wasladi ku jirto salaaxiisuna ka ay ku xidhantaha qalbiga mudqa wax yaroo la caalalin kara marka si loo ego qalbigaas waa xikmad ilahay iyo abuurkiisa hadduu qofka qalbigiisu fasaado dee intiisa kalena way fasaadeysaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu alay sl rsulku uxu uhi taciisa uu hoogay cabdu iyo wadirhami cabdudirhami caddoonka dirhamka walqadiifati iyo ka marada in ucdiya haddii la siiyo radiyo raali noqonaya wain lam yucda haddaan la siina lam yarda raali noqon maayo in sha allahu way markaasina ku